بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم صدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم صلاة ديرida ninka iyo khudba gaabnidiisu waa ma'inatu min fiqhi waa calaamad tusinaysa fiqigiisa iyo aqoonta uu diinta u leeyahay wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakhduba inuu markaa khudbadeeyo calaa mimbarin mimbar korkii inuu ka khudbadeeyo oo meel sare uu ka muuqanayo jumcada dadka uga khudbadeeyo taasi baa la sunneeyaa fa idaa shacida markuu fuulo mimbarka aqbala waa soo qaabilayaa cala nnaasi dadka oo fa calayhim waa salaamayaa marka uu mimbarka fuulana ummaddu ku soo jeesan waana salaami adugu xadiiska sidaa tilmaamaya marka sanadkiisa laysku biirbiiriyo waa uu sugan yahay uma intaa kadibna yejlisu waa fadhiisan oo wayuadinu lmuadin muadinkuna waa eedaamaya wayuadinu waa adimaya almuadinu muadinkina waa addimayaa uma intaa kadibna yaquumu waa kici oo fayakhdubu waa khudbadaynaya waxa uu tilmaamayaa waxaa loo sunneeyaa sida nebiga sunnadiisaba ku sugan sala allahu calayh wasalam inuu waxa weeye ka khudbadeeyo mimbar korkii oo meesha uu ka khudbadaynayaa inay mimbar tahay marka uu fuulo mimbarka ah wuxuu soo qaabilayaa dadka uu u khudbadaynaya waana salaamaya intaa kadib waa iska fadhiisanaya mu-adinkii baa markaa imanaya waa addimaya aadaanka qura la isla ogol yahayna kaa weeye aadaanka jumcadu leedahay ee nebiga ka sugan sala allahu calayh wasalam ee la ogol yahay waa kaa marka khadiibku uu mimbarka ku fadhiisto hortiisa laga addimayo ee waxa weeye markaa aadaanka lala imanayo ka noocaasiyabaa laysku ogol yahay waana ka nebiga qura ee ka sugan sala allahu calayh wasalam waana sida fiican in lagu gaabsado adigu aadaanka kale khilaafaadkiisa ayaa geli ahlulcilmiga qeyb bidco markaa ictibaarisay oo tidhi waa bidca iyo qayb waxa weeye kala qaaday oo tidhi sidii cumaan ibnu cafaan u jideeyey haddii loola yimaadana bidca maaha oo ahayd suuqa dhexdiisa in dadka laga ogeysiin jiray aan masaajidkana laga aadaami jirin muddo ka horna aadaankaasi uu ahaa amaa qaabkan iminka loola imanayo oo masaajidada laga addimayo ee waxa weeye mukhabiraatu sawdkii oo la haysto meel kasta codka gaadhsiinaya lala imanayo yidhi noocaa bidcuu ku noqonayaa dirkuba waa jiraan uma intaa kadib yaquumu waa kici oo fa yakhdubu waa khudbadaynaya marka mu'adinku aadaankiisa dhammaysto ayuu kici oo waa khudbadayn uma intaa kadibna yejlisu waa fadhiisanaya uma intaa kadibna yakhdubu waa khudbadaynayaa alkhudbata ahaaniya khudbada labaad wuxuu khudbadaynayaa alkhudbata athaaniya khudbada labaad uma intaa kadibna tuqaamu salaa salaadii baa loo qiimayaa oo fa waa tujinayaa bihim iyaga ragcatayni laba ragcadood buu tujin oo dadkii wuxuu tujinayaa laba ragcadood inay laba ragcadood tahayna waa biijmaaci ahli lcilm marka waxa weeye imaamku uu tujinayo ee waxa weeye adaa ay tahay jumcadu inay laba ragcadood tahay waa bilijmac marka la qallaynayo khilaaf waa ku jiraa oo maalan dee jumcada waxaa la qalleeyaa oo qura waxa weeye cafwan khilaaf kuma jiro ta khilaafka ku jira waa waa ciideynka inagu soo xiga wey laakiin jumcadu iyadu bilijmaac waa laba ragcadood marka dambe la qallaynayana in duhur la qallaynayo khilaafkuma sugna fa yusallii wuu tujinayaa bihim yaga ragcatayni buu tujin yojharu uu la jahrayo fiihimaa labada ragcadoodba bilqiraa'ati qirada uu la jahrayo laba ragcadood oo qirada kor u dhigayo taana ahlulcilmigu isla ogolyahay salaada jumce inay jahriye tahay oo waxa weeyaan aanay sirriye ahaynoo hoos loo dhigayna kor loo qaadayo codka waa biitifaaq yaqra'u wuu akhrinayaa fi luulaa ragcadda hore bisabix ay bimacnaa sabix ismi rabbika alaclaa ayuu akhriya wa fi haaniyatina bilghaashiya alghaashiya buu akhriy oo hal ataaka xadiidu alghaashiya ayuu akhriy aw amase biاljumcati buu akhriyey suurat اljumca fi rakcati اlأulى wاlmunaafiqiin buu akhriyey fi rakcati الثaaniya labaduba waa sugan yihiin ti uu akhriyabana wاlamru fi dalika waasic wayustaxabu waxaa la sunneeyaa liman ata aljumuca jumcada ciddii imanaysay waxaa loo sunneeyaa an yaqtasila inuu maydho qofka jumcada imanaya sunnadu waxay tahay inuu maydho oo wayataayaba is-udgiyo inuu soo maydho oo isa soo udgiyo ayaa la sunneeya oo wayalbasa uu xidho axsana hiyaabihi hugiisa ka ugu fiicanna uu soo xidho ayaa loo sunneeyaa waxaa loo sunneeyaa inuu maydho is-udgiyo hugiisa kuwa ugu fiicanna uu waxa weeye xidho wa yubakira ilayha waxaa kaloo loo sunneeyaa inuu soo kallaho wa inuu u soo kallaho ilayha jumcada oo wakhti hore inuu u soo socdo oo yimaado oo u soo kallaho taasi baa la sunneeyaa afartaa qodobba min sunani اljumuca ayaa ay ka mid yihiin jumcada sunnayaasheeda wa fi صaxiixayn waxaa ku sugan صaxiixaynka إida qulta lisaaxibika anshit yowma اljumuca wاlimaamu yakطb faqad laqowt idaa qulta haddaad ku tidhaahdo lisaaxibika saaxiibka haddaad ku tidhaahdo buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ansit aamus yowma aljumucati maalinta jumce haddii aad ku tidhaahdo aamus walimaamu yakhdub iyadoo imaamku uu khudbadaynayo faqad laqowta meelka dhac baad la timi oo laqwi iyo hadal aan fiicnayn oo meelka dhac ah ayaad la timi wa waa soo galay rajulun yowma aljumca maalin jimcaha buu soo galay xadiiska kale saxiixaynka wاnnabiyu sala اllahu calayh wasalama yakhdubu iyadoo nebigu uu khudbadaynayo faqaala nebigu wuxuu ku yidhi sallayta ay asallayta ma tukatay oo bimacnaa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ma la timi qaala laa maya buu ku yidhi maya qaala nebigu markaa wuxuu ku yihi qum kacoo fasalli tuko ragcatayni laba ragcadood tuko muttafaqun calayh labadan xadiis dhowr macno ayay inoo faa'iideynayaan ugu horeyn waxay inoo faa'iideynayaan marka khadiibku khudbadda bilaabo inaanay bannaanayn wax hadalahi noocu u yahayba inaanay bannaanayn hadal noocu u yahayba ee ay tahay in laga aamuso waayo mar haddii shaksigii oo ku kacay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo waajibun min waajibaati shariica ah in xumaha laysu diido wanaaggana la isfaro oo waajibaadyada diinta ka mid ah mar haddii khadiibkii waxa weeye markuu khudbadaynayay la yidhi haddaad xitaa arrintaa iyada ah ku kacdo laqwi baad la timi meel ka dhac dee wixii kale ka soo hadhayna hadalkeeda badda hadal kaloo aada iska furtana hadalkeeda badda adaan waxbaba dhimin ee waxa quri aad dhintay ay tahay inaad waajib waajibaadka diinta ka mid ah ku kacday oo qof dee dhurmaya aad ku tidhi war aamus khudbadda aan kaa dhegaysanay naga aamus intaasaa wax lagugu yii laqwi waa meel ka dhac maxaad u malaynaysaa haddaad iska sheekayso oo hebelow roobkii maydi helay iyo cadhigii maydii ladan yahay iyo geel ma iyo waxaan macno lahay inaad ka sheekaysana ka war yani way ka sii daraysa way ka sii daranta marka marka koowaad waxaynu ka qaadanaynaa in la aamusaa inay waajib tahay waayo mar haddii shay waajib oo lagu kacay baa la yidhi khalad baad gashay yaa ku yidhi hadal halkaa waxaynu ka fahmaynaa in aamusku laazim yahay war ha hadlinba macno uu yahay waana qowlka ugu xooga badan leh aamuskani inaanu sunne ahayne waajib yahay oo ay tahay qofku mar haddii imaamku khudbadaynayo daruuro iyo dani kugu markaa dani kugu qasabto inay timaado mooyaane in waxa weeye in waxa weeye uu shaksigii markaa uu sameeyo aamus waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan waana shay waajib ah sidaa daraaddeed ayay noqonaysaa dikriyada kale hadday tahay salliga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo hadday tahay salaan lagu soo salaamay inaad radiso iyo wixii la midaba in laga aamusaa baa waajib ah waayo kama waajibsana almru bilmacruuf wanahyi cala lmunkar kama waajibsana iyadiina waxaa lagugu yidhi idaa qulta lisaaxibika ansit hadda ansit waa amru bilmacruuf iyo wanahyi cala lmunkar wey haddaad ku tidhaahi warniyow aamus khudbadda ka aamus waana waajibkii layska rabay ceeb umaad dhimin faqad laqawta baa lagu adiga laftaadu khalad baad ku kacda mar haddii imaamkii khudbadaynayo waa gef baa leh marka arrimaha kalena kama waajibsana waxa weeye taa iyada kama waajibsana waxaa kaloo xusid mudan oo xadiista laga fahmayaa haddii khadiibku kula hadlo haddii khadiibku kula hadlo oo aamuskaa waxaa laga soo reebaya haddii khadiibku kula hadlo inaad u jawaabi karto wax dembigana aanay ku jirin waayo xadiiska dambe saxiixaynka nebigu sala allah aleh wasalam wuxuu ku yidhi ninkii isaga ah sulika alqadafaani waxa uu ku yidhi sallayta ma tukatay ee a sallayta qaala laa ma aamusine maya bu maya ma tukan bu nebigu dabeed wuxuu ku yidhi qum fasalli ragcatayn halkaa markaa waxaa laga fahmayaa haddii khadiibku kula hadlo inaad u jawaabi karto haddii khadiibku kula hadlo aamuskii la sheegayay in laga soo reebayo oo aada u jawaabi karto waxaa kaloo adilada saxiixa laga qaadanaya adiga laftaadu khadiibka inaad la hadli karto cinda alxaaja cinda alxaaja inaad la hadli karto oo ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo mimbarka saaran oo khudbadaynaya nebiga u soo galay ee lahaa halakat اlamwaal wanqadacat الsubul xoolihii waa halaagsameen waddooyinkana waa go-een fadcu llaha an yusqiyanaa alle waxaad noo weydiisaa inuuna waraabiyo mana roobeeyo kaa laftiisu nebigu la hadlay sala alla alayh wasalam markaa laba qodobba waynu ka soo reebaynaa aamuska qodobka koowaad waxa weeye inaad haddii khadiibku kula hadla aada u jawaabi karto qodobka labaadna waxa weeye cinda alxaaja inaad la hadli karto oo wax u sheegi karto khadiib codka kor noogu dhig khadiib sidaasaa jirta ee bal hadda yaro baraaruji waa cinda alxaaja aayadu khalday ama xadiis iyo aada u sixi karto dhibaata kuma jirto marka aamuskii waxaynu ka soo reebaynaa haddii khadiibku kula hadlo ama adigu aada la hadasho lilxaaja iyadoo dani keensatay haddaad waad la hadli kartaa laakiin cid kale inaad la hadasho maaha waxaynu kaloo ka soo reebaynaa ahlulcilmiguna aanay isla diidanayn hadduu qowl daawuus loo tiiriyo aan ka sugnayn mooyaane ahlulcilmigu biitifaaq bay kusoo naqliyaan in qowl baa la diidayaa iyo hadale ishaaro inaad kula hadli kartana waa lagu ogolya waxa weeyaan shaksiga waad kula hadli kartaa maxay bilishaara tilmaan faarfiiq iyo wax la mid ah oo ay cabdillaahi bni cumar way ka sugan tahay bisanadin saxiix oo musanafka cabdirazaaq iyo ibnu abi shayba darkaba ku sugan inuu waxa weeye kuu hadlaya markaa gacanta ku aamusiyo afka gacanta saaro waa naga aamusiyo marka hadal baa laguu diidayaa ishaarada waa lagu ogolya inaad shaksigii ku tidhaahid intaad khadiibka u tilmaanto marka khadiibka dhegayso khudbadaynaye aamus adoo ishaaro tilmaamay qaarkood oo kale waxaa ka sugan inuu dhagax yar ku tuuray dabeedna markuu soo eegay uu ku yidhi aamus marka taana ahlulcilmigu islama diidana oo hadal baan la oggolayn bilishaara qofkii kugu xigoo kale intaad taabato haddaad doonto inaad tahid aamus oo gacanta afka saarto dhibaata male haddaanay fidmo kale ka soo xasilayn oo dee aanu si kale isaga inkaarnayn oo aanu ku odhan doonin maanadii aamusiinaysa macnaha hadal baa la diidan yahay ishaarada waa la ogolyahay baabu salaati alciidayn salaaddii ciidaynka baabkiisii hada maxaluh baabu salaati alciidayn amara الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu amray sala اllahu alayh wasalam annaasa dadka bilkhuruuji ilayhima inay u soo baxaan nebigu wuxuu amray dadka inay labada ciidood u soo baxaan xataa alcawaatiq xitaa kulay ku tahay hablihii markaa kacay ee sindheerta ahaa waxa weeye waxa uu markaa nebigu amray in la soo saaro iyo walxuyad kuwii caadada qabay yashhadna ha xaadireen alkhayra khayrka bimacnaa see u xaadiraan khayrka iyo wadacwat almuslimiin iyo baryada muslimiinta wa yactasilu wuu ka dheeraan alxuyadu kuwa caadada qabaa almusalla musallaha muttafaqun calayh saxiixaynkaa isku waafaqay waxa uu tilmaamayaa nebigu sal allahu alayh wasalam inuu amray dadka inay u baxaan labada ciidood muslimiintu saddex ciidood bay leeyihiin laba sanawi ah oo labadan ah iyo midda usbuuca oo jumcada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ummadii hore aanu ku hagaajin ee ay seegeen yuhuud iyo nasaaraba yuhuud iyo kiristanba qolana sabtiday ku beegmeen qolana axadda laakiin ilaahay ummada nebiga sala allah aleh wasalam ayuu ku hagaajiyey maalintii jumcada waana ciidda usbuuca waana maalin qorax soo baxdo maalinka ugu khayr badan marka xagga sanawiga laga eegana muslimiintu labadaa ciidood bay leeyihin ciid alfitri wa ciid aladxaa ciid saddexaad male waxa kale ee la samaynaya la xusayo maalmo ama maalintii qaranka ha la yidhaahdo ama maalintii hooyada iyo caynkan iyo caynkan ha la yidhaahdo ama ciidulmiilaad iyo tii dhalashada ha la yidhaahdo ama waxa weeye magacii la doonaba ha loo bixiya maalmihiibaa la qaybsaye waxaasi oo dhani wax diinta meel kule ma ah waana munkar cadiim ah oo ay tahay in laga fogaado waa munkar aad iyo aad u qaab daran laguna shabahaya gaalada man tashabaha biqowmin fahuwa minhu wax diinta meel kulena ma aha waa waxay tahay in laga fogaado rabbina looga bari noqdo laakiin muslimiintu waxay leeyihiin labadaa ciidood labadaas sibaa diin ahaan loo weynaynayaa labadaasi baanay tahay muslimiintu inay kor u qaadaan amaa maalin wadan iyo maalin arrin kale toona qiimo ma leh halaali wax ay leedahay ma jirto marka ay sidaa tahay ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi dadkii ha u baxeen ee xitaa hablihii uu yidhi ha la soo saaro iyo kuwii muxajamadaha ee guryaha ku jiray ee kuwii caadada lahaa uu yidhi markaa xitaa ha u soo baxeen oo yaanay markaa guryaha fadhiina waa inay yimaadaan kulanka muslimiinta oo khayrka iyo baryada muslimiinta ka qayb galaan laakiin kuwa caadada lehi way ka dheeraanayaan tukashada iyo salaadda dhex geli maayaan iyo meesha lagu tukanayo ee waxay noqonaysaa inaanay safafka jarine gaar uga baxaan arrinta noocaasi ahi waxay muujinaysaa salaada ciidaynku inaanay sunno qura ahayn sunna mu'akada in la yidhaahdaa inaanay sax ahayn waayo nebiga ma dhicin sala allahu alayh wasalam isagoo ka tegey allahuma ilaa fii xaali safar mooyaane inuu sadcaal ahaa mooyaane waayo qofka sadcaalka ah looma jideeyo cala alqowli saxiix cala alqowli saxiix musaafirka ma saarna ciid ma leh ilaamaa inuu dee jamac muslimiina u yimaado oo deggan oo iyagu ciid leh oo ciidaya dee dhib ma laho sidii salaaddii jumco kaleu kala qaybgeli oo musaafirka salaad jumcaba laguma lahayn misna hadduu u yimaado muslimiin jumcaysanaysa dee barbarkuu kaga qabanayo uu la gelay ciidduna waa sidaasi leeg dadka musaafiriinta ahi ma ma oogi karaan oo laguma laha cala alqowl asaxiix masalada khilaaf baa ku jira laakiin qowlka saxda ahi wuxuu yahay inaan musaafir lagu lahay ee lagu leeyahay ciidda ciddii jumcada lagu leeyahay oo magaalooyinka iyo tuulooyinka in laga ooga ay tahay ee qof sadcaal ah iyo qof keligii miyi iyo meela jooga aan lagu lahayn hada huwa saxiix maxaa yeelay nebigu sala allahu alayh wasalam sadcaalladiisii mar kura ma oogin oo uu ka mid ahaa xajkii xajatulwadaac iyo wakhtiyadii uu cumrooyinka usoo baxay marna ma oogin xajkiisii xajatulwadaac wuxuu ahaa maalintii carafo maalin jumcaa bay ahayd maalintii carafa maalin jumca bay ku beegantay nebigu sala allahu alay wasalam jumco ma tukan jumco uu tukaday ma jiro ciiddiina waxay ku beegnayd maalinkii sabtida maalintaana nebigu sala allahu alay wasalam wax ciidoo uu tukaday haba yaraatee ma jirto mino ayay maalintaa sabtida subaxii joogeen waa markay kusii socdeen marka baytullaahi alcatiiqa maka ee xaramka ay ku socdeen ee ay dhacaysay acmaasha badankeedu yowm alxaji alakbar weeye maalinta xajka weynankiisu uu dhacayo ee shanta camal lala imanayo ee waaweyn ee ay ka mid tahay in jamrat alcaqaba la tuurayo in gowracii la samaynayo oo hadyigii markaa la qalayo timihii in la xiirayo ama la gaabinayo dawaafkii ifaadadaee ruknigaha ah ama dawaafu ziyaara magac la yidhaahdaba in lala imanayo iyo asacyu bayna safa walmarwa shantaa camal ee culus maalinta ay dhacayaan wey nebigu sala allah alay waslam wax ciidoo uu tukaday haba yaraatee ma jirto taasi waxay muujinaysaa musaafir inaan lagu lahayn wax ciida qof sadcaada ciid laguma leh hada huwa saxiix markay sidaa tahay salaadani qowlka ugu xooga badan leh min aqwaali ahli lcilmi qole waxay yidhahdeen waa sunna mu'akada qola waa fard lkifaaya qolana waa fard lcayn bay salaada ciideynku qowlka ugu xooga badan leh waa qowlka odhanaya waa fardulcayn ka salawaat alkhams sida salaadaha shantaah oo kale iyaduna waa fardulcayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam sidaan u adadkeeyey ee dadkiiba yidhi ciidda ha qabteen bal kuwii aan lagu lahayn yidhi xitaa ha qabteen bal tii tiri jilbaab heli maayo yidhi saaxiibadaa jilbaabka waxaa kaa soo huyso oo markaa ha ku caarayso iyo wixii la mid ah waxaad arkaysaa sida loo adadkaynayaa inaanay ahayn si sahlan waa midda kale eh jumcada way riddaa jumcada oo aan laba isku haynin inay fardulcayn tahay way riddaa waxa weeye markaa salaaaan salaadda marka ciiddu way riddaa sidii maalinta dhaweed oo kaleba dhacday ay isugu keen beegmeen markay labada ciidood isugu beegmaan waxa weeye duhur waa la tukan karaa inta la iskaba daayo salaada jumca marka awaamirna way ku timi nebiguna sala allah alay wasalam marna kama tegin maadaamay sidaa tahay isagoo safar ku jira mooye inaanu ka tegin waxaynu leenahay cala alqowli الصaxiixi waa fardulcayn in lala yimaadaa waa fardu lcayn waa waajib sharciya in laga tagana maaha wa waqtuhaa ciidda waqtigeeduna min irtifaaci shamsi qiida rumxin waa markay qoraxdu kor noqoto qadar waran leeg ila zawaali ilaa iyo lagala gaadhayo duhurka markay qoraxdu dhulka iska soo goyso qadar nin joogii leeg oo waran leeg ilaa ay duhur ka gaadhayso way joogtaa salaaddii ciiddu salaaddii ciiddu waa joogtaa amaa hadday duhur gaadho wakhtigii ciiddu waa tegay sida awadeed baa nebiga sala allah aleh wasalam markii loo sheegay in bishu shalay dhalatay qolo sadcaal ahoo gelinkii dambe u yimina ay u sheegeen waxa uu saxaabada ku amray inay berrito ciiddii la yimaadaan maantana aafuraan mar haddii bisha dhalatay ramadaan la sii soomanaan karaa inaanay jirin hadda lana aafuro ciiddiina berito lala yimaado marka waxaa la qalleeyaa waktiga waktigiisa oo wakhtigeeda lala yimaado ayaa dib loo dukan wa sunnatuna ficluhaa fi saxraa sunnaduna waxay tahay in lagu sameeyo bannaanka wa sunnadu waa ficluhaa in la sameeyo fi saxraa'i meelaha bannaanada ah inaan masaajidada lagu tukanee bannaanada loola baxo taasi baa sunne ah wa tacjiilu ladxaa waxaa sunne ah ciidda ciiduladxada la yidhaahdo ee la qalayo udxiyada in la dedejiyaa sunne ah iyo wa ta'khiiru lfitri fitrada in dib loo dhigo oo ciid alfitrida in dib loo dhigo si dadku inta hore isaga soo bixiyaan marka fidridii lagu lahaa in dib loo dhigo ayaa sunno ah waalfidru ayaa sunno ah aafuritaan fi lfidri khaasa ay fi lciid lfidri khaasa waxaa sunno ah in la aafuro ciidda alfidrida oo qura in la sii aafuro oo aan la qatanaane afka wax lagu sii dhufto ayaa sunnaa ah qabla salaati salaada ka hor weliba bitamaraatinna lagu sii aafuro timiro witran tira isdheera wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labada ciidood ciidda ciidaladxada waa la dedejiyaa nabiguna sala allahu alay wasalam ka mida udxiyatihi ayaa uu ku quraacan jiray marka uu soo noqdo beerka markaa udxiyadiisa marka markiiba iyada waa la tukadaa ciid aladxada ama ciidulfidrida dib baa loo yaro dhigaa si fidrida la ysaga soo bixiyo waa midda kale e waa la sii aafuraa ooto hore lama sii aafuro laakiin tan ilowba ilow xoogaa timira iyo waxbaa lagu soo dhuftaa tiro isdheera marka inaanad qatanaanin weyn wa an yatanadafa baa la sunneeyaa inuu isnadiifiyo oo yataayaba uu isu udgiyo laha iyada ciidda inuu isu nadiifiyo isu udgiyo ayaa la sunneeyaa oo wayalbasa uu xidho axsana iyaabihii hugiisa ka ugu fiicanna uu xidho ayaa la sunneeyaa oo wayadhaba uu ka tago min ariiqin waddo ciidda inuu waddo usii maraa oo wayarjica uu ka soo noqdaa min aakhara ay min ariiqin aakhar waddo kalena waa inuu ka soo laabtaa si waxa weeye amaakinta khayrka uga markhaati kacaysa ay u badato ayaa la muhim ay tahay inuu waddana ka gala ciidda waddo labaadna ka soo baxo oo fa yusallii waa tujinayaa imaamkii bihim iyaga ragcatayni laba ragcadood buu tujinaya marka imaamkii wuxuu tujin laba ragcadood bilaa aadaanin walaa iqaama iyadaan wax aadaanahi jirin wax qiimisahina jirin waayo nebigu lama iman sala allahu aleyh wasalam aadaan iyo qiimisdoona marka waxay noqonaysaa sunna tarkiya oo ay tahay in lagu camal falo sunnada nebigu waxay u qaybsantaa sal allah aleh wasalam sunna ficliya iyo sunna tarkiya mid nebigu sameeyey ama qawli ha noqoto ama ficil un ha ku timaadee iyo mid tarkiye ah oo qaybta ficligay gelaysaa sunna qawliya iyo ficliya marka loo qaybiyo marka hore qaybta ficliyada tarkiguna gudagelaya marka waxa weeye nebigu sala allah alay wasalam wixii uu ka tegay waa laga tegaya marka afar shardi la helo afar shardi marka la helo wixii nebigu sala allah alayh wasalam uu ka tegay in lala yimaada min baab lbidac bay noqonaysaa min baabi lbidac ayay noqonaysaa kow waxa weeye waa marka koobaade waa in sababkii muqtadiga ahaa ee shaygan keensanayay uu yahay qaa'im fii zamani nebiy sala alla alay wasalam waa inuu yahay mid joogay wakhtigii nebiga sala alla alay wasalam nebiga markaa shayganuu ka tegay sababkii keensanayay waa inuu qaa'im ahaa fii zamani nabiy sala alla alay wasalam oo naasilo mar dambe soo degtay waa inaanay ahayn oo wakhtigii nebiga aan jirin taa waa inaanay ahayn ee sababkii keensanayay qaa'im buu ahaa waa kow sida salaadan ciidda oo kale sababkeedii waa taagnaa laba wax maanicahi kuma qumin oo haddii maanic ku qumo isagoo muqtadihii iyo sababkii joogo waad odhan kartaa nebigu wuxuu u samayn waaye limaanicin kadaa maca daliil hadoo daliilkaagana wataa dee nebiga sidaasaa maanicaasaa ku qumay waad odhan kartaa marka la yahdo nebigu salaadan taraawiixda aynu jamaca ku tukanayno muxuu ugu tujin waayo dadka ee ugu wadi waayo waad odhan kartaa maanic baa ku qumay ilaa laba saddex habeen markii uu habeenna yar tujiyey waxa uu yidhi waxaan ka baqayaa in ummadda lagu waajib yeelo sidaa daraaddeed buu uga tego oo u soo bixi waayo laakiin wax ka midana wuu tujiyey oo jamac buu ku tujiyey markii dambena inuu lagu farad yeelo isagoo ka cabsanayabuu ka gabaday markaa maanic waa inaanu jirin saddex shaygani waa inuu yahay min alumuuri sharciya waa inaanu dunyawi iyo waxaa ku saabsanayn waa inuu diin ku saabsan yahy shaygaynu odhanayna nebigu ma samayno wuu ka tegay mar hadduu ka tegayna diin maaha aynu odhanaynaa min alumuuri asharciya waa inuu yahayoo min alumuuri shariica waa inuu ka mid yahay diinta waa ka mid yahay umuur diineed waa inuu yahay waxaynu ka hadlaynaa afar waa in waxa weeye ay muuqataa qasdan nebigu inuuga tegay oo tegitaankani inuu qasdi yahay ee iska cadami maxdiya aanu ahayn waa inay muuqataa markay muuqato qasdi inuu yahay iyo badheedh sida inuu shayga soo takaruray oo uu nebigu la iman waayo kale afartaa qodob marka la helo ciddii samaysa waxay noodhanaa waa bidcatu dalaala marka nebiga sala allah alay wasalam iminka salaada ciidda intaasoo jeer bay soo martay aadaan lama iman waxa weeye qiimisna lama iman mana odhan asalaatu jaamica asalaatu jaamica ma odhan bes waa loo kacay waa la tukaday waxaasoo dhan in la yidhaahdaa marka uma min baab اlbidac bacdu ahli اlcilmi waxba ku tageen laa yuctabar maxaa yeelay hadday khayr tahay nebigaa odhan lahaa nebigu asalaatu jaamica wuxuu u jideeyey oo qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka iyaguna si kadiisa abay ah ku dhacaan marka dadkii in la ogeysiiyo iyadaan loona adimayn loona qiimayn asalaatu jaamica la yidhaahdo waa muhim amaa ciidaynka iyo roobdoonta asalaatu jaamica midna la odhan maayo aadaan iyo qiimistoona maayo waayo nebigu waa la yimi hadday khayr isagaa ummadda ku irshaadin laha afartii qodobana waa dhan yihi kow waa arrin diineed wey laba sababkii nebigu markaa muqtadihii keensanayay wakhtigii nebiga waa taagnaa saddex wax maanicoo ku qumay oo aynu ognahay oo daliilla haba yaraatee ma jiro afar qasdan buu nebigu uga tegiyo badheedh oo wax maalin si kaga hoosay maahayn intaasoo jeer bay soo martay mar haddii afartii qodob dhammaystirmeen waa bidca waxna kama jiraan waxaa ka mid ah maalan ducadan la ducaynayo bacda salaa iyadoo aynu ognaha ducaa huwa alcibaada uu yahay marka salaada la dhamaysto markaa in markiiba la duceeyo gacmaha kor loo taagaa oo imaamku duceeyo dadkuna u aaminsadaan waa bidcatu dalaala afartii qodobana waa ku dhammaystirmaya nebigu ummadda imise salaadood buu tujiyey ilaa intuu dhimanayaba isagaa tujinaya waktiyo kooban unbay dhacday in cid kale tujisay intaaba isagaa tujinaya marna kama sugnaan oo nebigu sala alla alay slam wuxuu soo celcelin jiro la yaqaani ma ahay marka mar hadduu shayga shay diinaya mar haddii sabankii nebigaba sababkan aynu maanta u ducaysanaynaa taagnaa oo qaa'im ahaa mar haddaynaan ogeyn maanic ku qumay oo nebiga u diiday inuu duceeyo mar hadduu soo takaruro aynu ognay qastan iyo badhe inaynu uga tagaana siyar uga hoosin hal maalin say u dhici kartaa markaa in la yidhaahdo wax nebigu diin ka dhigan waayo ayaa diin ah waxaa la mida mawliidka iyo wixii la mid ah kullu hada waa bidcatu dalaala waayo iyagaba sababkoodu intaba waa taagna afartii qodobana waa laga helaya nebigu naftiisa waa ku salliyi jiray dadkao quro igu salliya ma odhan jiro isagaa isku salliyi jiro allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kama sal ilaa aakhirihi isagaa isku salliyi jiray maadaama nebigu isku salliyay sala allahu alayh wasalam mar haddaanu yooman milan ayaan odhanin waar xus sameeya waa maalintii sanawiga ahaydee aan dhashay aanu mar qura ummadana aanu ku irsaadin cumar iyo ah, ali abi iyo cumar ibnu khadaab iyo cumaan ibnu cafaan iyo cali iyo saxaabadii nebiguna mid qura waxaa diinu arki waayay aimadii sunnada ee imaamu shaaficiye ay ka mid ahaayeenna mid quro waxaa diinu arka laga waayay beri dambe mid inuu yidhaahdo ama daliil baa meel uga baarbaadhaya sida jalaaludiin sayuudi oo kale risaalada u ka qoray uu yidhi daliil baa ii muuqday iyo waxbaa sidana wax ictibaara male hadduu khayr yahay ummaddan qaybteedii hore ayaa rabbi ku caabudi lahayd wax kasta oo waxa weeye asxaabu bader iyo saxaabatu lkiraam dhammaantood siday u dhan yihiin ay diin ka dhigan waayeen inana maanta diina noo noqon maray waxay saxaabadii nebigu diin u arki waayeen wallaanu maanta diin noqon maray marka waxaynu leenahay sunnada tarkiyada sideeda ah loo camal siiyo salaada ciidana aadaana ma leh qiimisna ma leh asalaatu jaamicana ma leh hadday leedahay waxa weeyaan nebiga ayaa irshaadin lahaa oo tilmaami lahaa yukabiru waa takbiiranayaa fi luulaa sabcan toddoba oo bitakbiirati ixraam ay markaa ku jirto maca takbiirati ixraam ah toddoba ay takbiiratulxraam ku jirto oo qowl ka reebaya waa jira takbiiratulxraamka qowl afar iyo meelaha ka dhigaya waa jira walamru fii dalika waasix wax dhibaato ay kuma jirto intaba markaa toddoba takbiiratulxraamka ku jirto ayaa lala iman buu yidhi wa fi aaniyati talabaadna hamsan siwa takbiirat alqiyaam aanay ku jirin takbiirat lqiyaam shan baa lala imanaya ah, shan jeer baa allahu akbar la odhanaya oo aanay ku jirin takbiirtii lagu soo kacay markii koobaad markaad ka soo kacaysay fadhiga takbiirtii allah akbar aad tii aad ku kacday kuma jirto shan kaloo sanka isku haya ayaa lala imanaya yarfacu yadayhi maca kulli takbiira takbiir dhammaanteedbana gacmaha kor buu u qaadi adugu bacdusalaf way ka sugan tahay inay gacmaha kor u qaadeen sida ibnu cumar oo kale lakiin nebiga sala allah alay wasalam kama sugna taa hore waxa aan ka ahay iyad iyo janaasada iyo qayrkeedba ta horunbaa ka sugan wax lahuba taa koowaad baa jirta in kor loo qaaday lakiin inta kale waa mas'ala khilaafiya haddii kor loo qaadiyo haddaan loo qaadin walamru fii dalika waasic wayaxmad allah alle ayuu mahadin wayusallii cala nebiy sala allahu alay wasalam nebigana waa ku salliya bayna kulli takbiiratayn waa arrintii markaa bacdu salaf ibnu mascuud iyo kayrkoodba ay tilmaameen uma dabeedna yaqra' waa akhrinayaa alfaatixa iyo wasuura faatixada iyo suurad kalou raaciya bu akhriyi yajharu waa la jahrayaa bilqiraa'ati fiiha qirada la akhrinayana kor buu u dhigayaa oo salaada ciidaynku waa jahriya faidaa sallama markuu salaama naqsado khaطba khudbatayn ka khudbatay jumca laba khudbadood oo khudbadda jumcadoo kale ah ayuu la iman laba khudbadood oo khudbada jumcadoo kale ah runtii wax daliiloo ku cadi ma jiro laba khudbadood inay meesha taallo oo ka khudbati aljumca waayo waa marka koobaadee mimbar looma ogola oo ciidan mimbar lama keeno bal ahlucilmigu min baab ilbidac bay ku tiriyaan bukhaariguna waa baabaystay saxiixiisa marka waxa weeye looma soo saaro maalinta ciidda wax khudbada wax mimbara oo mimbar lama yimaado sunnadu waa sidaa waa midda kale ee nebiga sala allah alayh wasalam hal khudbad baa ka sugan wax la hubo ka khudbati ilciid xadiiska tilmaamaya ahlulcilmigu tusinta uu tusinaya laba khudbadood iyo qaabku u tusinaya si badan bay uga hadleen bal qaarkood waxay yidhaahdeen sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale iyo haddaa nebigu markuu dumarka u tegaya iyana u khudbadeeyey laba laga dhigaya ile nebigu intuu ragga u khudbadeeyey ayuu markii dambena dumarka u tegay markaasuu dumarkana u khudbadeeyey haddaan halkaa laba laga dhigay laba khudbadood meesha kuma jirto waayo mimbarna lama dhigin meel nebigu dhulka fadhiistay ama uu si kale u fadhiistayna lama sheegin waayo labada khudbadood ee jumcada waa la yaqaanaayo dee khudbad baad u kici saynu hore usoo aragnay markaad dhammaysaabaad fadhiisanaysa mar dhow baad tii labaad u kacaysaa marka ciiddii meeluu nebigu sala allahu alayh wasalam intuu kacay oo khudbad dhammeeye fadhiistay misna mar labaad u kacay oo misna dhameeyo fadhiyo markaa salaadii lagu galay lama hayo salaaddii cafwan lagama bixiye macnaha sidaa lagu kala dareeray baan ujeedaa lama hayo markaa sheekh ibnu oo kale wuxuu leeyahay haddii dee laba laga dhigayo waa haddii taa dumarka ee gaarka ahayd lagu daro oo la yahdo waa khudbatun lilrijaal wa khudbatun lilnisaa khudbadna ragguu u gala midna dumarku u gala amaa laba halkana ma sugna marka laba khudbadood buu gelasa ayuu markaa gelayaa buu yihi oo ka khudbatay labada khudbadood jumco oo kale la ah ilaa annahu yadkuru laakiin wuxuu sheegayaa fi kulli khudbatin alaxkaam almunaasibata lilwaqti laakiin wuxuu sheegayaa buu khudbad kasta axkaamta u munaasiba waqtiga markaad ciid ka hadlayso dee ciiddanaad joogto axkaamta u munaasibka inaad ka hadashaa habboon haddaad jumco joogto jumcada aada joogto axkaamta oo munaasibka ah ee markaa waaqica ku sugan ee ku haboon in laga hadlo ayaad ka hadlo sidaasi bay ku socon wayustaxabu waxaa la sunneeya altakbiir lmulaq takbiir mulaq ah oo sii daysan oo aan waqti ku qaydnayn ee maraad jiiftiyo maraad soconayso iyo maraad fadhidaba aada la imanayso leylatay alciid labada habeenay ciidda ayaa lala yimaadaa iyo wa fii cashri dilxija tobanka dilxija iyadana sidaasoo kale lala yimaadaa walmuqayad mid qaydan baa lala yimaadaa oo ku qaydan caqiba almaktuubaat marka salaadaha maktuubaadka ah gadaalkooda min salaati alfajri laga soo bilaabo salaada subax ee yowm alcarafa ilaa casri ayaami tashriiq lagala gaadhayo casarka ayaamu tashriiq waxba tacliiqin mayna sidaa shiiku u dhigay ayaynuu dayn wa sifatuhu sifada loola imanayaa takbiirtaana waxa weeye allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd sidanuu leeyahay sifadana loola imanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam wax sifo oo ka sugani ma jirto nebiga sifa kama sugna ilahay qur-aanka waa inoogu amray inaynu takbiiranno nebiguna xadiista waa inoogu sheegay oo ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llah oo kale maalmaha masala ayaamu tashriiqiya wixii la mida iyo maalmaha ciidda laakiin kayfiyad ay leedahay oo soo aroortay ma jirto saxaabaduna adugu dhowr kayfiyadoodoo kala duwan ayay ula yimaadeen haddaad sidaan odhanaysa iyo haddaad ka waasicinaysaba iyo haddaad siyaabaha kale soo arooray odhanaysaba midna ba'si maayo walamru fii dalika waasic mar haddaan nebigu odhanin quuluu kada war sidaa dhaha oo dee siduu yidhaahdo man markaa odhanayna laakiin mar hadday iska ilaaqan tahay la yidhi takbiir la qaale saxaabadana midba mid gaara la yimi waxba dhib male tii lala yimaadaaba waxba dhibaata kuma jirto halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala